alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaaءi walmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi waslem allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal faaslun haadaakani faasilun mid inoo kala saaraya weeye wixii aan soo haynay iyo waxa inoo soo socdaa fii shuruudi wujuubi sawmi shuruudda uu soomku ku waajibo ayuu halkan kaga hadlayaa sheekhu fii shuruudi wujuubi sawmi wa shardi wujuubi sowmi ramadaana soomka ramadaan waajibitaankiisa shardigiisu waxa weeye alcaqlu caqli ayaa loo shardiyaa waalbuluuqu qaangaadh ayaa loo shardiyaa waalqudratu cala asawmi soomka keriddiisa ayaa loo shardiyaa wa yu'maru bihi soomkii waa la farayaa asabiyu sabigii iyo ilmihii yaraa idaa ataaqa marka uu karee awoodo lisabcin toddoba jir ayaa lagu farayaa wa yudrabu calaa tarkihi ka tegiddiisana waxaa loogu garaacayaa licashrin toban ayaa loogu garaacay sheekhu waxau leeyahy raximah tacaala wa wujuubi sowmi ramadaana rabadaan soomkeeda waajibitaankiisa shardigiisu bimacnaa shuruud baa laga wada waa mufrad mudaafa macnaha shuruudda uu leeyahay soomka rabadaan waajibitaankiisu ama qofka uu ku waajibayo loo shardinayaa waxa weeye lix shay haddii dhammaanteed la wada helo soomka rabadaan waa ku waajibayaa qofkii arrimaha ku sifoobay isagoo adda ah haddii mid ka mida la waayana qaarkoodna kuwa waajibi maayo asaaaratanba qaarna addihiisuun baan ku waajibayna laakiin qada ayaa lagu yeelanayaa isagoo arrimaha shuruuddu sixa inoogu soo sheegay qaarkoodna hore ayaynu u soo marnay markaa wuxuu uhi qodobka koowaad alcaqlu waa caqli markaa soomku waajibi maayo qofkii waallaa ee isagu waxaydhahan waalidiisa aan wax tacaddi uu ku sameeyey aan ku waalannin isagu haddii uu qofku iswaalo oo waxan waalida u keenaya ama caqliga ka suuliya ayuu camdiya badheer u isticmaalo dee hadda kama ansaxayo laakiin hadhow ayaa qallo lagu yeelanayaa walbuluuqu qaangaadh ayaa la shardiyaa sabigii isagana ku waajibi maayo oo hadda waajibnimo ula kaalay la odhan maayo laakiin sida uu inoo sheegi doono si uu ugu layliyo ama uula qabsado waa la farayaa xilliga uu awoodo xadiidkii saxiixa ee asxaabu sunan warinayeenna waa kii inoo tilmaamayey nebigu sala allahu calayhi wasalam saddex qof oo qalamka takriibta laga kor yeelay uu ka mid yahay qofka waalaniinta uu ka miirsanayo iyo qofka yariinta uu ka qaangaadhayo waxaa kaloo uu yahay qodobka saddexaad walqudratu cala sowm ama shardiga saddexaad walqudratu cala sowm qofku waa inuu karayo soomkii oo awood uu leeyahay xisan wa sharcanba waa inuu u karayaa soomkii kuma waajibayo qofkii aan karaynine xisan aan u karayne masana weynaaday ee gaboobay amaba qabay xanuun xanuunnada aan laga bogsanin qabay qofkaa ku waajibi mayso waayo ilaahay baa idhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilaahay diinta korkiina ma yeelin diinta dhexeeda wax xaraj iyo cidhiidhi ah waxaa kaloo ilaahay idhi wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin tawaasiirta aayadda lagu fasira mid kamida mida wa cala aladiina yutiiquunahu laa yutiiquunahu bimacnaa laabaa halkaa ka xadfanoo kuwa aan karaynin ee markaa qofka gaboobay iyo qofka xanuunka aan laga bogsanin qaba fidyatun dacaamu miskiin ayaa lagu yeelanayaa waana sida ibnu cabbaas laga wariyey si xadiidka bukhaari uu ku soo aruuru yidhi aayaddu mansuuqa maaha waa odaygii weynaaye islaantii weynaaye soomka aan karaynin oo maalin kasta meesheedii ayagu hal miskiin ayay quudinayaan culimmada qaarkood waxay yidhahdaan aayaddu waa mansuukha oo waxa weeye waa bilowgii islaamka ama yacni faralyaalkii soomka ayaa markii hore la yidhi khiyaaray u haysiina cala aladiina yutiquuna fidyatu طacaamu miskiin ayuu furay qofku inuu soomo iyo inuu fidye iska bixiyo wa anta sumuu khayrun lakum baa markaa haddana inaad soomtaan ayaa khayr badan ayadaha dambe ee faman shahida minkum shaara falyasum ayaa nasakhdaybilen waana qowlu ljumhuur sida ay qabaan halkaa yutiiquunahu biyacnaa karaya mashaqo iyo dhibna waa la yidhoo laa waxba looma soo qadarin kuwaasi waa kuwi aan xisan u karaynin kuwa aan sharci ahaan u karayn baa jiro gabadhu marka ay caadadii leedahay ama dhiiggii dhalmada leedahay ayadu xisan way u karaysaa laakiin sharcan baanay u karayn oon loo oggolayn waana kii nebigu sala allahu calayhi wasallam xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan tilmaamayey markii nuqsaanta diinta haweenayda laga hadlayey miyaanay ahayn marka ay xaydan mida aan tukanin oo aan soomin waxaa kaloo ka mid ah shuruudda uu soomku ku waajibo dee islaamnimadoo gaalkii asliga ahaa hadda adde ahaanna loola kaalay loodhan maayo qada ahaanna ula kaalay loodhan maayo haddii uu islaamana markaa dee qallee lo odhan maayo laakiin aakhiradde waa lagu ciqaabaya mukhaatab buu ku yahay inuu islaamu soomo ayaa laga rabaa qodobka ama shardiga shanaadna waa inuu qofku fayow yahay qofkii xanuunsanaya ee xanuun marka aanu soomkii la kari karaynin ama dhibaata ku soo gaadhaysa qabayna hadda adaahaanum ugu waajibi maayo laakiin qadaan buu ugu waajibaya hadhuu markuu bogsado iqaama ayaa iyaduna ka lexaad noqonayaayo qofkii musaafirka ahayee safar tawiilahoo mubaaxa safray isagana waaga ka hor maalinta hadduu safro isagana laguma laha soom waa se ilaahay leeyay waman kaana mariidan oo calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar qofkii xanuunsanaya ama safar ku sugan ee iska afura maalmo kale ayaa lagu leeyahay waxaa sheekhuu yidhi wa yu'maru bihi sabiyu sabigii waa la farayaa soomkii sabiya sabiyadiinankii iyo inantiiba idaa taaqa markuu soomkii karo lisabcin toddoba ayaa lagu amri marka uu toddoba jir gaadho ee weliba laba arrimood dee waxna uu kala garto awoodna uu leeyahay oo masalan middee aad u tabar daran ama xanuunsanayo oo kale aanu ahayne <clears throat> uu awoodu leeyahay inuu soomo waa lagu farayaa wa yudrabu calaa tarkihi licashrin haddii uu ka tagana toban oo isagoo gaadhay hadduu ka tagana waa lagu garaaci oo waa lagu edbin waxaanay uga qiyaasanayaanun masaladan soomkii iyo salaaddii waayo salaadda ayaa xadiidkii saxiixa ku soo arooray oo nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi carruurtiinna ku fara salaadda iyagoo toddoba jira toban jirna ku garaaca buuhi markaa soomkiina salaaddii waa looga qiyaastay weliba salafuna saalix waxaa ka sugnaatay dee inay soomin jireen caruurta yaryar ee marka ay waxay dhahdeen ooyaanay gaajo darteed u ooyaanna waxaan siin jiray suuf yaroo la duuduubay sida sharabaad la duuduubay oo kale si ay ugu ciyaaraan ilaa inta afurka ka gaadhayso waanad garanaysaa ilmaha gaajo intuu la ooyo suufkaa yar iyo kubaddaa yar marka loo dhiiba ku aamusaya daadiisu intay leegtay waad garanaysaa marka waxa weeye inuu la qabsaday inuu ku laylyamo wayejuusu waxaa bannaana alfitru afur lilmusaafiri kii sabray safaran tawiilan safar dheer mubaaxan oo mubaaxa waa u bannaan yahay walilmariidi kii xanuunsanayana waa u bannaan yahay idaa khaafa darara dhib haddii uu ka cabsado walilxaamili walmurdici tii uurka lahayd iyo tii wax jaqsiinaysay ayadana waa u bannaan yahay idaa khaafataa calaa anfusihimaa markay u baqdaan ow cala alwaladi ay u baqdaan welimunqidi xayawaanin xayawaankii badbaadinayey xayawaankaasoo mushrifin u dhowaaday calalhalaagi halaag u dhowaaday kii isaguna badbaadinaya sabata bixinayey kaana waa u bannaan yahay waxau sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala wayajuusu lfitru rabadaan inuu afuro ayaa u bannaan lilmusaafiri qofkii safray safaran tawiilan mubaaxan hortuu safarkaasi waa inuu yahay safar dheer safarka dheerna kii labada marxalo ama dhowr iyo siddeetanka kilomitir ahaa ayay uga jeedaana safarkii gaabnaa maaha ama wixii mutlaqu safar la odhanayay safarkaasi waa inuu mubaax yahay mubaaxana maxaa looga jeedaa waa inaannu safar macsi ahaynu safar waajiba buu noqon karaa sida xajka oo kale safar sunnaah oo kale qaraabo soo booqashadeed buu noqon karaa safar iska mubaaxa oo tijaara ayuu noqon karaa safar aan macsi ahaynun baa mubaaxa looga jeedaa welibana waxay yidhaahdaan waa inuu waaga ka hor safray haddii laakiin waagu u dilaaco dee soomkii waa ku waajibayaa haddii uu awoodana markaas saas ayuu ku wadanayaa kaa waa u bannaan yahay waayo saxaabadu ee nebiga sala allahu calayhi wasalm macnaa way u bannaantay waana soomi karaaba ayaa meesha taalla aayadda qur-aankaahina waa sidaa iba tilmaamaysooo waman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin akhar ee iska afura maalmo kalea lagu leeyay saxaabaduna nebiga sala allah alay slm waa la safri jireen waxay dhaheen mid sooma iyo mid afuranba waanu lahaan jiray midkoodna midka kale ma ceebayn jirin walilmariidi kii xanuunsanayana waa u bannaan yahay idaa khaafa darar marka uu dhib nafdiisa uga cabsado waxyaalihii aan gebagabaysiga xanuunadii aan ku soo tilmaamaynay oo nafdiisii inay ku dhimato ama xub inuu ku go'ayo oo iloo kale uu ku beelayo ama bogse adigu ka dib dhacayo ama adigu dhibaato weyne ay ku imanayso kaana waa u bannaan yahay inuu isaguna afarsi aayadda qur-aankaah ay tilmaamaysay walilxaamili waalmurdici haweenaydii markaa xaamilada ahayd ilmaha uurka ku siday xataa ilmahaas yaanu aabbaba lahaanin isagu xurmo ayuu leeyahay oo xataa lama odhan kara ha la soo rido waayo nebiga sala allahu alay slam ruuxii dumar ahayd u timi ee inay uur sinaa ah leedahay qabtay yacnii intay ka umulayso yacnii u kaadiya buudhi ha laga soo rido ma ama ha lagu dilo xurmo ma leh ma odhanin markaa mushayna haddana wuxuu yidhi weliba yacni naaska ha la soo jaqsiya oo ilaa inta uu markaa ka soo gulay ama wax kale kaga gaabdoomayo naaskaa la jaqsiyo la rajin maayo intaa kadib uu rajin xataa ilmuhu uurkaasi yaanu markaa abtirsiin bar ahaanine gabadhii uurka lahayd iyo tii murdicada ahayd ee naaska jaqsiinaysay naaska ama ilmo ay dhashey ama miday wax ka qaadato ama miday dar ilaahayba u jaqsisaba haatee ayaguna idaa khaafada calaa anfusihima markay nafahooda u qabsadaan ee naaskaa dhibina iyada soo gaadho uurkaa ilaa dhibina iyada soo gaadhay ka baqanaysaa ama waxay u baqanayaan calal wadani ilmihii oo waxay ka baqanaysaa haddii ay soonto ilmuhu inuu ka soo dhaco waxay ka baqanaysaa haddii ay ilmahan ka soonto ina ilmaha cani naasku ku yaraadaanoo ilmihiisaa dhibaata ku soo gaadho weliba cabsi uun markaa ay iyadu ismoodsiisay maahee dee wax la hubana waa inay tahay labadaasina inay afuraani waa u bannaan yahay waxaana u deliilaa ninkaa socotadaa iyo yacnii dumarkani inay afurayaan xadiidka abu daa'uud iyo tirmidiya ay warinayaan nebigu sala allahu alay wasl uhi in allaha wadaca cani lmusaafiri sawm wa shadra salaa ilaahay wuxuu ka dejiyey qofka musaafirkaee socotaa soomkii soomka see baa looga dejiyey adda ahaan baa looga dejiyey ile faaciidatu min ayaamin wakhar baa ahayde wa shadra salaa salaadihii afar afarta ahaana kala barhkooda ayaa laga dejiyey oo labalaba ayaa looga dhiga wa canilxaamili walmurdici asooma awisiyaam gabadhii uurka lahayd ama ilmaha jaqsiinaysana soomkii ayaa laga dejiyey marka iyadana sidaa looga dejiyey waxaa weeye waa adda ahaantii uun ee qaldihiisii hadhowta waa lagu yeelanayaa si sidaaynu arkiba doonno marka aad arkaysee musaafir iyo laysaaciyo xaamilo iyo murdico see looga wada dejiyena waa isku midoo waa adda ahaantii uun waxa laga doonayaana waa qallihii uun laakiin lama odhan kala dumarka yacnii gebigiisaba waa laga dhaafo adhowta fidye ayuunbay bixinayaan lama odhanayo xadiidkaa marka la eego walimunqidi xayawaanin ama waliinqaadi xayawaanin nusaga qaarkood baa odhanaya waxa kaloo iyadana uu bannaan yahay afurkii limunqidi xayawaanin xayawaan xurma leh kii badbaadinayey xayawaankaasoo mushrifin loo dhowaaday calalhalaaki halaag inuu halaagsamo u dhinto u dhowaaday kii badbaadinayey isagana afurkii waa u bannaan yahay masalan macnaha biyuu ku dhacay oo kale biyihii dee inuu quuso oo uu galo oo uu afuro mooyaane si kale oo markaa uu kaga soo saarayaa ma jirto inuu afuraa waa u bannaan tahay kadaalig yacnii meel hoosuu ku dhacayoo isagoo wax cuno oo u xoogaysa mooyaane kama soo saari karayo isagoo gaajaysa kama soo saari karayo taasina way u bannaan tahay bay leeyihiin oo xurmada dee aadamigaa ama xayawaankaa xurmada leh ayaa xurmadiisu weyntee haddaa wuxuuhi wayaqduuna kulluhum dhammaantood waa qadaynayaan wa yajibu maca qadaa'i waxaa waajibayaa likulli yowmin maalin kasta muddun mud raashina calaa man aftara kii u afuray linqaadi xayawaanin xayawaan badbaadintii muxtaramin oo xurmaroo mushrifin u dhowaaday cala alhalaaki wa cala alxaamili waalmurdici ayadana waa lagu leeyay idaa aftarataa khawfan cala alwaladi markay u cabsadaan wa calaa man midna waa lagu yeelanayaa akhara alqadaa'a dibdhigay ilaa ramadaanin aakhare u dibdhigay bikayri cudrin cudurdaar la'aan waman afdara bikayri cudrin kaafurana wajaba calayhi alqadaa'u cala alfawri si degdega ayaa loogu yeelanayaa inuu qalleeyo sheekhu markuu inoo soo sheegay kuwa uu bannaanaa afurku oo ahaa kii socotada ahaa iyo kii xanuunsanayey gabadhii wax nuujinaysay ama wax jaqsiinaysay iyo qofkaa badbaadinaya xayawaanka xurmada leh ayaa hal xugun buu ka wada dhexaysiye wuxuuhi wayaqduuna kulluhum hortu dhammaantood waa qadaynayaanoo ayaamihii dhaafay ee cudurdaaradaa ku dhaafay inay qadeeyaan baa lagu yeelanayaa taasi waa qodob waxaa jira kuwan qaar ay shaaficiye u raaciyaan fidyo oo ay yidhaahdaan maalintiiba wuxuu raacinayaa hal mud macnaha nuskiile iyo toban garaam ayuu raacinayaa ay yidhaahdaan waana safiinihii baynu ku soo marnay marka la eego waxaa ku waajibaya qaybaha uu afurku u qaybsamo oo qayb qada iyo fidye ayaa ka wada waajibaysa waa kuwanuu inoo sheegay waxaanu idhi wayejibu maca alqadaa'i waxaa waajibaya likulli yowmin maalin kasta muddun ayaa waajibayoo raacaya qadihii waa kuwee waa calaa man aftara kow qofka u afuray liinqaadi xayawaanin xayawaan badbaadintii muxtaramin xayawaankaasoo xurmare leh xayawaanka aan xurmada lahayna lix bay ahaayeen waxaynu ku soo marnay safiinatu najaagi xayawaankaasoo mushrifin u dhowaaday cala alhalaaki kii isaga xayawaan halaag u dhowaaday badbaadinayay isaga waxaa lagu yeelanayaa qalle iyo iyo maalintiiba inuu mudraashna raaciyo kaasi waa mid wa cala alxaamili waalmurdici haweenaydii uurka lahayd ama wax jaqsiinaysay idaa afdarataa khawfan cala alwalad markay u afuraan cabsi ay ilmaha u cabsanayaan waa markaasoo qudha markaana waxaa lagu yeelanayaa inay soomaan hal mudna raaciyaan waana qaacidadu waxa weeye man afdala liajri khayrihi qofka u afuraa cid kale awgeed ama haddaynu si kala u udhigna afur kasta oo laba qof ay ka wada faa'iidaystaan isaga iyo ciddan u badbaadinayay ama ruuxan dumar iyo ilmaheedana ka wada faa'iidaysanaya man afdala liajli khayrihi faqad ama afur kasta oo laba qof ay dheebsadaan waxay yidhaahdaan waxa lagu leeya qalle iyo mud maalintii la israaciyo laakiin waxa yidhahdaan hadday nafdooda oo qura u cabsadaan waxa lagu leeyahy fidyo keliya hadday nafdiyo ilmaha labadaba u wada cabsadaanna waxa lagu yeelanayaa un qallo keli ah ee waa marka ilmaha unay u cabsadaan bay leeyihiin oo markale nafdooda iyo ilmahaba u wada cabsadaan waxay leeyihiin dee kii waajibinaya iyo kii ridaya baa kulmayoo nafu cabsigaa kelii fidyala'aan bay keenaysaa ilmaw cabsigana fidyuu keenaya markay labadii kulmeenna kii musqidkaa ee ridayey ayaa la qallibaya bay ayagu leeyahay calaa xaddi qawlihim aw calaa xaddi almadhab kuwaasi waa kaa wa calaa man midna waa lagu yeelanayaa qada iyo fidyaa lagu wada yeelan akhara alqadaa qadihii rabadaan dib dhigay ilaa ramadaanin aakhiro ramadaan kale u dibdhigay bikayri cudurin cudurdaarla'aan qofka waxa lagu yeeshay ramadaantii ayaa maalma lagaga yeeshay waxaynu safiinaha ku soo marnay intii lagu lahaa marka ay ka hadhan tahay ramadaantii kale waajib buu soomkaasi ku noqonayaa inuu afurana xaaraan ka noqonaysa baynu ku soo marnay haddaba haddii uu ilaa jaanis wuxaysay haysay ilaa rabadaanta soo socota inuu qalleeyo waa hadduu cudurdaar weliba soomku kaga tegey hadduu cudurdaarkaqadamo fawriga baa lagu yeelanayaa ilaa intaasuu jaanis haysay hadduu intaa isagoo u suurta gashay uu qallayn waayo waxay leeyihiin sannad kasta oo soo noqdo mud baa lagu yeelanaya sannad sharci shaa lagu lahaa ramadaantiibaa kalaa soo gaadhay awoodna wuxuu lahaa intaa dhexe inuu soomo wuu soomi waaya sanadkeen mud bau raacaya sanadka labaad hadduu gaadhsiiyena mud labaad bau raacaya maalintiiba sanadka saddexaad hadduu gaadhsiiya mud bau raacayo sidaasaa mudka iyo markaas sanadkii ayuu wada soconayaan bay yidhahdeen atharo ayay u deliishadeen insha allahu tacaala mar dambe ayaynu tilmaami doonnaa waxay u deliishadeen laakiin haddaanu qofka u suurto gelin oo masalan siduu cudurdaarkii ugu jiray ee ama sabarkii ama xanuunkii ugu jiray rabadaan kale ay u soo gasho qallihii baa lagu yeelanaya wax fidyaahoo lagu yeelanaya ayadu ma jirto ee waa haddii ay u suurtagaynu qalleeya wa calaa man akhara alqadaa ilaa ramadaanin aakhara bikayri cudrin man afdara qofka u afuraa maalin ramadaana bikayri cudrin cudurdaar la'aan isaga oo og isaga oo u kasaya isaga oo doortay wajaba calayhi alqadaa'u cala alfawr si degdega ah inuu u qalleeyo oo ciidda dabadeed u qalleeyo ayaa lagu yeelanayaa waxaana ku ajiolaya baqiyata nahaarna inuu markaa imsaagiya ah ama afhaysi sameeyo ayaa ku waajibaya laakiin qofkii isaga cudurdaar u afuray waxaynu sheegnay ilaa rabadaanta kale inuu jaanis haysto laakiin maalmihii lagu lahaa ramadaan markay ka hadhaan markaasa isagana ay ku waajibaysaa qaybihii markaa abuurkuu qaybsamayey intaasuu inooga sheegay qaybta labaad waa mid qadda ka waajibay fidya aanay ka waajibaynin waa musaafirka iyo kan xanuunsanaya dee kuwan inoo sheegay oo kale midyo fidya ayuunbaa ka waajibaysa qadda kama waajibaynin waa odaygiiiyo islaantii gaboobay iyo qofkii xanuunsanaya ee xanuun laga bogsada aan qabinayo iyo mid aan fidye iyo qadadkuna ka waajibaynoo de waa kii waallaayo kale horaynu kuwaana aynu u soo marnay faslun aadaakani faasilun fi lictikaafi ictikaafkii ayuu u fasal yahay ictikaafka had gorale fuqahadu waxay dhigaan halkaa soomka dabadii waxay u dhigaan yacni qofka saayimkaabuu u sii fiican yahay midda labaad ee nebiga sala allah alay sl inta laga hayaa waa tobankaa dambe una culimada qaar ba mashruuciyadiisaba halkaasuun yacnii ku qayda ictikaafkuna asalkiisa waa allubd sharcanna waa ku nagaansho qofku uu masaajid ku nagaado isagoo niyadda ictikaaf iyo ku nagaansho masaajidka u u jeeda waa min asharaa'ic alqadiima ayuu ka mid yahay walaa tubaashiruuna waantum caakifuuna fi lmasaajid ayaa ilaahay yidhi waxaana xadiidkii saxiixa bukhaariiy muslim warinayeen caaisha waxay leedahay anna nebiya kaana yactakifu alcashra alawaakhir min ramadaan tobanka dambe ramadaan waa ictikaafi jiray ilaa ilaahay oofsaday kadibna dumarkiisa ayaa dabada ictikaafay wa shuruudu sixati alictikaafi anniyatu weeye iyo walubsu ku nagaadi filma sidii uu ku nagaado walislaamu waalcaqlu islaamiya caqli ayaa la shardiyaa wanaqaaw cani alxaydi waannifaas inay haweenayda xayd iyo nifaas ka daahirtahay ayaa la shardiyaa watahaaratu can an can iljanaabati janaabadiina waa inu ka daahiriyey qofku waxa uu sheekhu leeyahy wa shuruudu sixati اlictikaafi ictikaafka ansixidiisa shuruuddiisu waa dhowr hadda shuruudda halkan maalaabud unbuu uga jeedaa wixii laga maarmaanka ahaa waayo labada rugni ee uu leeyahay ee keliya ayaa halkan ku jira shuruud ku sheegay marka marna shuruud iyo arkaan way kala baxaan marna shuruudda iyo arkaantu way isgudagalaano shuruud waxa looga jeeda wixii laga maarmaanka si halkan oo kale marka aniyatu ka horreeya waa niyo waa inuu qofkani markiinuu masaajidka soo gelayu ku nagaanayo dee ictikaafka iyo sunnaha cibaadada ah waa inuu nagaadaa waa inuu niyeeyaa le'annu niyadu waa ta cibaadadii cadaa ku kala saaraysaa inama alacmaalu binniyaha xadiidkiisa ayaana waa kii acmaaloo dham waxay ku ansaxaan waa niyo walubhu iyo nagaadi masaajidga uu ku nagaado oo waxoogay oo gudahiisa ku jiru niyadaa ugu nagaado filmasjidi masaajidka dhexdiisa meel aan masaajid ahayna kuma ansaxo oo meelaha guryaha iyo madaarisiga kuma ansaxo weliba masjidka jaamica ayuu ku sii wanaagsan yahay ee salaada jumca lagu tukanaya si hadduu dhowr cisho yahay aanu uga bixin shuruuddana marka labadaasi iminka waa arkaantii shuruuddana waxaa ka mida ah wal islaamu islaamnimo ayaa loo shardiyayo ictikaaf gaal kama ansaxayo oo niyo ayuu ku taaganyaha gaalna niyo ahlu maaha waalcaqlu caqli ayaa loo shardiyaya kii waalla iyo kii la miirdooriyey isagana ka ansixi maayo niye male wanaqaawu cani alxaydi waannifaas waa in haweenaydii ay xayd iyo nifaas ka daahir tahay ka saafi tahay ka madhan watahaaratu can iljanaaba nin iyo haweenaydibana waa inay janaabadiina ka daahir yihiin oo gabadhii caadada lahayd ama dhiigga dhalmada ama qofkii jinaabaysnaa kama ansaxaya ictikaafooddee masaajkiiba inay ku nagaadaan ayaan u bannaanayn laa uxillulmasiixa lixaydin walaa junubin xadiidka abu daawud iyo ibnu maaja iyo ay qabanayaane qolyana ay daciifiyaan ayaa markaas ay u deliishadeen baabulxaji xajkii ayuu u baab yahay cumradiina ayadana waa ka hadlayaa waa inoo raacin doonaa xajku luqatan waa alqasu baa la yidhaha xaja bimacnaa meeshaasuu qasiye qasulbeyti alxaraami linnusuk waa cibaadadaas ah in beytalxaraamka iyo amaakinta muqadaskaa loogu qasiyo si nusugii iyo camalkii loogu soo guto loogu talagalay cumradana ziyaara layidhaha xagga luqada sharcana waa ziyaaratu lbayt alxaraam linusug baytulxaraamka waa in la booqdo oo aad u booqato nusuga iyo camalkaa inaad ka soo gudato xajku waa ku waajibaa waajib caynaya qof kastoo aan xajinin shuruudda inoo iman doontana laga helay sanadkii lixaada hijrada ayaana la waajibiye la faral yeelay arkaanta islaamiga shanta ayuu ka mid yahay waxyaalaha diinta barasharaanta lagu ogaaday buu ka mid yahay oo qofka diidaa uu ku gaaloobayo wayajibu alxaju xajku waa waajibayaa waalcumratu iyo cumru cala almuslimi albaaliq alcaaqili alxuri qofkii muslimkaa bay ku waajibaysaa qaangaadhkaa ee caqliga lahaa ee xortaha alqaadiri calayhi ee karayey binafsi u karayey ow bikayrihi ama cid kale ku karayey waa in cajaza haddii uu ka caajiso anuunuu ku cajiza laa yurjaa buruuhu bogsaadigiisa aan la rijaynaynin ow kibarin ama weyni waxau sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala wayajibu alxaju xajku waa waajibayaa cidda shuruuddan soo socota laga helo ayuu ku waajibayaa sida ilaahayba leeyahy walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila ilaahay waxaa u sugnaaday oo dadka ugu sugnaaday korkooda beydka inay u soo xajiyaan ciddii awoodda ee jidahan u awoodaa nebigeennuna sala allahu calayhi wasalam waa kii tilmaamayey xadiidkii arkaanu islaamka uu ku tilmaamayey bunya alislaamu calaa khamsin waxaanu ugu dembaysiyey waxaji lbeyti kacbada oo loo soo xajiyo oo la tago waalcumratu watajibu alcumra cumraduna ayana waa ku waajibaysaa ciddii shuruudda ayana soo socota laga helo waxaana u deliila wa atimmu alxaja waalcumrata lilaah ilaahay baa yidhi xajka iyo cumrada dhammaystira oo la kaalaya iyagoo dhammaystiran waxaa kalooy deliishay xadiidka ibnumaaja iyo bayhaqiya ay warinayaan ee isaguna dumarka uu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi cala nisaa'i jihaadun dumarka waxaa korkooda ay jihaad ay yidhahdeen yaa rasuulallah cala nisaa'i jihaad dumarka jihaad ma lagu leeyahy qaala nacam calayhinna jihaadun laa qitaala fiih jihaad aan dagaal lahayn ayaa lagu leeyahay alxaj walcumra xaj iyo cumre ayaa lagu leeyahay baa nebigu sala allahu alay waslm yidhi marka xaj iyo cumradu waa jihaad marka loo eego weliba xajku yacni hawshiisa iyo dhibtiisa iyo rafaadkiisa marka la eego sidaa waxaa qaba markaas imaamu shaafici ayaa qaba waxa kaloo la wadaagay imaamu axmed iyo a'imo kale saxaabada cumar ibnu khadaab iyo ibnu cabbaas iyo ibnu cumar iyo jaabir iyo taabiciintii daawuus iyo cataa iyo a'immada hawriyu ayaa la qabaa imaamu maalig iyo abu xaniife iyo abuthawriya waxay qabaan inaanay waajib ahayne iyadoo ay sunno tahay ayay qabaan waana markaa calaa taraakiyo cala alfawr maaha cumriga qofkana hal mar ayuunbay waajibaan markaa wayajibu alxaju waalcumratu waxay ku waajibaysaa cala almuslimi muslimay ku waajibaysaa gaalkii asliga ahaa ayaga wujuub hadda la leeyahay islaama mooyaane la kaalee la odhan maayo albaaliqa ee qaangaadhka ahay sabi isagana ku waajibi maayo mukallaf maaha laakiin xajgiisa iyo cumradiisaba waa laga abaalin qofkii markaa qaado ee geeyana abaalmarin buu ka helayaa alcaaqil ee caqliga lahay qofkii isagana waa waallaa kuma waajibayso oo takliif ayaan jirin alxuri ee xorta ahaa ee xornimadiisu dhammayska tirnayd kuma waajibaysa markaa kii addoonka ahaa li'annu waa xoolo la leeyahay oo cidi leedahayoo isagana ku waajibi mayso waxaa kaluu idhi alqaadiri calayhi ee karayey binafsihi u karayey aw bikayrihi ama cid kale ku karayey goorma ayuu cid kale ku karayaa waa in cajaza haddii isagu kari waayo oo uu ku cajso bimaradin xanuun laa yurjaa bur'u aan bogsaadigiisa la rajaynaynin aw kibarin ama weyni iyo gaboobid markaa qof nafdiisa ayuu ku karayaa inuu soo guto kii aan isagu nafa'aantiisa u karaynin ee ama gaboobay amaba masalan isagu way xanuun aan laga bogsanin qabay macduub baa kaana la yidhaahdaaye isaguna wuxuu ku karayay cid kale isagana soomkii waa ku waajib xajku waa ku waajibaya wallahu aclam dariskeenna qaybtiisa